kal waawowda xaalay kula mid tahay fii daalika macnahaas macnaha labaad xarfu cadafay noqotaa laakiin waxay uga duwan tahay wowda ayadaa shuruuday leedahay markay xarfu cadaf noqonayso laakiin wowdu shuruud ma leh waaba asalka xurufulcadafka wuxuu ku yidhi wثani macnaha labeeya an takuna xataa waa inay ahaato xarفa caطفin tufiidu xaalay faa'iidaynayso muطلqa اljamci kalwaawowda xaalay kula mid tahay fii daalika macnahaas ilaa laakine ana almacduufa kan lagu cadfaa bihaa xatada bihaa xataada mashruudun waxaa loo shardiyaa biamrayni laba amara loo shardiyaa axaduhumaa labada amar midkood an yakuuna waa inuu yahay macduufku bacdan gabal gabalkoo min almacduuf calayh ka mida laba shardiyaa loo shardiyaa marka wax lagu cadfayo laba shardi ayaa loo shardiyaa waa midka la cadfayo laftirkiisa waxaa shuruudda laga fiirina waa macduufka ko waa inuu yahay gabal ka mida macduufu calayhiga waa inuu ka mid yahay waa kow shardiga labaad waani shardiga labeeya an yakuuna macduufku waa inuu ahaado haayatan yool haayadaasoo lahu lilmacduuf calayhi u sugnaatay fii shayin shayna uu yool ugu ahaado waxaa la rabaa meeshuu ku dhammaanayo inuu noqdo macduuf calayhigu meeshuu ku dhammaanayo waa inay macduufka noqoto haayo sharafta meeshuu ugu dhammaanayey liidnaanta meeshuu ugu dhammaanayay xoogga meeshu ugu dhammaanayey dacfiga meesha ugu dhammaanayey waa inuu haayo yahay iyo meesha uu ku dhammaanayay macduuf calayga waxaa haayo noqona macduufka waxaa ku soo dhammaana macduufka macduuf calayhiga waxaa ku soo dhammaana macduuf calayhiga wthaani shardiga labeeya an yakuna waa inuu noqdo an yakuuna waa inuu noqdo macduufku haayatan yool haayadaasoo lahu macduuf calayhiga u sugnaatay fii shayin shayna ugu sugnaatay amase fii shayin shayna gaaye ugu ah wadaalika tusaalihii naxwu maata naasu dadkii waa dhinteen xata alambiyaa xataa ambiyadii waa dhinteen hadda fiiri alambiyaau bacdu min annaas horta shardigii koobaad waa la hayaa ambiyadu waa bacdi min annaas labo alambiyaau gaayatu linnaasi fi sharaf waa yoolka banu aadanka sinfigan oo insaankaa kamaalka meeshuu ku gaaro wuxuu ku dhammaadaa nabinimo ah nabinimo ayaa ugu sareeya meel kamaala oo insaanku gaaro marka waa haayadii ugu dambeyday wuxuu ku yidhi faina alambiyaaa calayhim asalaatu wasalaam haayatun yool weeye linaasi dadkay yool u yihiin ama ka sife haayadaasoo linaasi dadka u sugnaatay fii sharafi lmiqdaari qadarka sharaftiisa inay haaye ugu yihiin wa cagsuhu sharafka cagsigiisii amase waxaad tidhaha wa cagsuhu qowlkaas cagsigiisa naxwu maanta soo ma ahayn wa cagsuhu misaalkaas cagsigiisii zaara naasu zaaranii annaasu dheh zaarani naasu dadkii ay soo booqdeen ay soo siyaarteen xataa alxajaamuun toobinlayaalka xataa way soo siyaarteen ma kala harin dadkii marka fiiri alxajaamuun waa bacdu min annaas horta waa yahay macduuf macduufkii bacdu macduuf caleyh waa yahay tan labaadna gaayada hoosaynta ah, inaad ka shaqaysato oo tira dhiigan dhuuqa lacag hala siiyo xoogaa shaqada waa shaqooyinka hooseeya ah, maahan xaaraan in laga hadlayo xaaraan maahan laakiin waa khabiif nabigaa yidhi waa khabiif ah, kasbulxajaam khabiif toobinlaha shaqadiisu waa khabiif waa shay khabiifana culummadu waxay yidhahdeen waa deni waa shay aad u liita mta waxaasoo kale dadku inay isku saamaxaana la rabaa lama rabo qaabka gaalado kala miisashada qof walbaaba bakeerigiisa miisana oon ixsaan lahayn qoba hadduu kaa baxsho lacagu kaa raba gaalku laakiin muslimiinta maaragtay qoba hadday ku muddo waa kaa baxa waxba kaama rabo meel hadday ku xanuunayda waa kaa tooba dhiigu kaa dhuuqa waxba kaama rabo xoogaa waxyaalaha laysku saamaxa ay ka mid tah oo muslimiinta lagu yaqaan daad marka inta meel u furato tiraahdo dhiigga dhuuqa lacaga la siiyo xaaraan ma cuntid oo nabiga nin toobay siiyey nabiguna xaaraan ma bixiyo laakiin waa shaqo hoosayda ah, wax shaqaho ka hooseeyo xalaal ah lama arko waa shaqooyinka hoose waa marka naaskii haayaday ku dhammaanayeen xagga danaa'ada iyo hoosaynta hadde xaaraan lagama hadlayo xalaala laga hadlayo ogow waa xajaamiinta qaalo shaaciru wuxuu yidhi qaharnaakum haddana xagga xooggii iyo xagga tabardaradii iyo dacfigii aayo iyadoo ku noqotay kutusaa qaharnaakum waa idin qasabnay xata alkumaata geesiyaalkiian qasabnay xataa geesiyaalkiinnii waa qasabnay meelaan saarnay fa antum idinka tahaabunana waa naga hibaysanaydaan yidhi hadda kadib waa naga cabsanaydaan xata albaniina alaa meeshaas ku jirtoo ka dhacday xata albaniina xataa wiilasha waa ka hibaysanaydaan wiilasha alasaaqira oo yaryar xata albaniina albaniina wey meeshu alaa ka muuqan albaniina laleeyahy alasakira saasaa looga sifeeyey marka fiiri qaharnaakum waa idin qasabnay qaharnaakum kumtaasaa mafcuul bihi ah macduuf caleyhi iyadaa ah xata alkumaata xataa geesiyaalkiian qasabnay hadda fiiri alkumaatu bacdu mina oo bacd mukhaaabiin alkumaat bacd lmukhaadabiin dadka lala hadlaya bacdi ka mida weeye tan labaadna alkumaatu gaayaة اlmukhaadabiina fi الshujaaca o fi اlquwa faantum idinka tahaabunanaa waad naga hibaysaydan waad naga cabsaydaan naadaasaa mafcuulu bihigii ah ku cadaf marka xata albaniina macal wiilashaad ka cabsanaydaan albaniinadaasaa macduuf ah waxaa lagu cadfaa naadaas tahaabunana waad naga cabsanaydaan xat abaniina macalwiilashiaad ka cabsaydaan wiilasha ala saakira oo yaryar albaniina bacd mutakalimiin mutakalimiinta bacdi kamida wey tan kalena albanuuna gaayat lmutakalimiina fi dacf xagga tabaryarada waa meeshay ku dhammaanayaan dadku wiilka yarka tabaryarada haayadeed ku dhammaanayda wey falkumaatu haayatu yol waxay u yihiin fi lquwati xooga walbanuuna wiilasha alasaaqiru yaryarna haayatun yool ayay u yihiin fi dacfi tabardarada wa taquulu waxaa leedahay acjabadni waxa ay cajabgelisay oo aad aan u jeclaystay aljaariyatu gabadha xataa kalaamha maca hadalkeeda xataa waan jeclaystay acjabadni waxay cajabgelisay oo aan jeclaystay aljaariyatu gabadha xataa kalaamuhaa macal hadalkeedu way cajabgeliyey fiir hadeer alaamu ayaa macduuf ah alkalaamu bacd اjaariya maxaa yeele miyuu ka infisaali kara kalaam soocanoo keligiis meel jooga miyaad arag ayaduu ku dhex jiraa kalaamku soo maa waa bacd اljaariya marka waana haayo weeye haayadeedii weeye لأn اkalaama hadalku ka jushaa gabadha qayb ka midahoo kale weeye wayamtanicu waxaa reebtoon xataa waladuha ma dhigi kartid acjabatnii waxay cajab gelisay aljaariyatu gabadha xataa waladu caruurkeedu way cajab geliye ma banaan sababtoo ah weladku bacdi ka mida maaha wadaabidu wadaabidu صixati اlcadfi bxata xataa in wax lagu cadfo daabidkeeda maakii saxa uu ansaxo istinaauhu in laga soo reebo saxa waa ansaxa dukhuulu xataa wadaabidu ay daabidu صixati اlcadfi bxata xataa in wax lagu cadfo inay ansaxdo daabit waxa u ah maakii saxa uu ansaxo istinaau soo reebidiisa oo istina mutasila isagoo ah la soo reebi karo oo mustanuu markaas waa inuu jinsiga mustana minhu ka mid yahay soo maahan maa saxa wuxuu ansaxo istinaauhu la soo reebidiisa saxa waa ansaxa dukuulu xataa xataa inay galasho caleyh korkiisa wamaa laa waxaan ansixinna falaa ma ansaxayo w wاlwجه الثaanي wejka labeeya wejkaasoo min awjuhi xataa xataa wejajiyaalkeeda ka mida an takuuna waa inay noqoto xataadii xarfa cadfin xarfu cadaf waa inay noqoto xarfu cadaf waa inay noqoto qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifiina xaalan khilaafayno lilkuufiyiina kuufiyiinta xaalan khilaafayno iyagu waa diideen xarfu cadaf ma noqoto yidhaahdeen tufiidu xaalo ay faa'iideynayday xarfu cadaf noqotaa muطlaqa aljamci kulmin un macduufka iyo macduuf calayhiga inay xukunka iskula jiraan muطlaqujamci waa saas inay xukunka iskula jiraan laakiin xukunka kii ku soo horeeyey ma sheegayso ma sheegayso min gayri tartiibin tartiib la-aanay faa'iideyneysaa muطlaquljamcigay faa'iideynayeen min gayri tartiibin tartiibin la-aan oo xukunka in macduufu calayhigu ku horeeyey macduufkuna dembeeyey ma tusaydo walaa macyatin macyo la'aan mana tusayda isku mar inay xukunka ku sifoobeen keliya waxay tusaydaa macduuf calaygana xukunka waa ku sifaysan yahay macduufuna waa ku sifaysan yahay wax kale ayadoo tusi tusime intaasay tuseen calal asaxi qowlka saxnimada badan haddaan qabanno oo haddee naxwo khilaaf lagama waaye zamaqshariya ku tegey inay tartiib faa'iidaydo laakiin waa lagu ridiyo waxaa la yidhi waxaas uu sheegay wax daliila ma leh ina maaligaaba ridiyeyba kal waawu wowda xaal ay kula mid tahay fii daalika macnaha muطlaquljamciga wowdiay kula mid kal waawu wowdii oo kale xaalay tahay fii daalika macnahaas oo muطlaquljamciga ilaa laakine ana almacduufa kan lagu cadfay bihaa ay bixataa xataa mashruudun waxaa loo shardiyaa biamrayni laba arin laba arrinaa loo shardiyaa laba arin aa loo shardiyaa xataa wixii lagu cadfaa laba shardi waa inuu helaa macduufka labada shardiba laga fiirina axadumaa labadii shardi mid ka mida an yakuuna waa inuu yahay macduufku bacdan qayb oo min almacduuf calayga ka mid ah imaa xaqiiqata inuu xaqiiqa u yahay xaqiiqo inuu bacdi u yahay ow xukman inuu xugun u yahay sida kalaamkii oo kale kamaa sayaati sida imaan doona shardiga koobaad waa kaasaa kumana miisaalin wاlmru ثaanي arinka labaadoo loo shardiyo oo loo shardiyo macduufka an yakuuna almacduufu kan lagu cadfa bihaa xataada waa inuu yahay haayatan yool haayadaasoo lahu ay lilmacduuf calayhi u sugnaatay fii shayin shayna haaye ugu ah wadaalika shayga uu haayada ugu noqon karaa ka sharafi waa sharaftii oo kale sharaftu meeshay ku dhammaanayd dana'ada liidnaantu meeshay ku dhammaane quwadu meeshay ku dhammaane dacfigu meeshuu ku dhammaana wadaalika tusaalihi naxwu qowlika waa hadalkaa tiraahoo kale maata naasu dadkii waa dhinteen xata alambiyaau xataa ambiyadii waa dhinteen faina alambiyaaa ambiyada calayhim asalaatu wasalaam hum ulmactuufu waa kuwa lagu cadfada xataa wahum ambiyaduna haayatun waa yool haayadoo linaasi dadka u sugnaatay fii sharafi lmiqdaari qadarka sharaftiisay haaye ugu yihiin binisbati marka loo eego ilaa kamaalaati nawci nawca dhammaystiranyaalkiisa yaalkiisa nawca alinsaaniya insaanka loo nisbeeyey wa cagsu miisaalkaas cagsigiisu ka danaati oo kale wey sharaftii waxaa cagsi u ah liidnaanta ama hoosaynta wadalika tusaalihi naxw qowlika waa hadalkaa tiraahoo kale zaarani naasu dadkii ay soo booqdeen xata alxajaamuun toobinlayaalka xataa way soo booqdeen faina ina alxajaamuuna dadka xajaamiinta ee toobinlayaalka xikaayo weye alxajaamuun ayadoo rafcisana lasoo maray sidiiyaa marka laggu lagugu soo xikaayoona ismu inana wey hadeer dadka alxajaamuuna dadka la yaalka ee dadka tooba humulmacduufu waa kuwa lagu cadfay bixataa wahum xajaamiintuna haayatu waa yool haayadoo linaasi dadka u sugnaatay fii danaa'ati اlmiqdaari xagga qadarka liidnaantiisa liidnaanta meesha ugu dambayday wey wa kalquwati oo kale weeye shayga qayada uu noqon karaa iyo wa dacfi tabardarada kamaa qaala shaaciru sida shaacirkii uu yidhi qaharnaakum waa idin qasabnay qaharnaa ficil iyo faacil kumna mafcuulu bihi mafcuulu bihigaasa macduuf calayhi ah qaharnaakum waa idin qasabnay xatalkumaata macalgeesiyaalkiian qasabnay fa antum idinka tahaabuunana waad naga cabsanaydaan xata albaniina wiilashaad ka cabsanaydaan albanina ala meesha ka maqan waad ku qorane qalinaad kula qorane wiilasha alasaaqira oo yaryar wuxuu ku yidhi falkumaatu horta jamcu kamiyid wa kami wa huwa kamiguna albadalu waa geesiga min alkami a laga keenay wa huwa kamiguna asitru waa asturka liannahu geesiga de waagii hore gaashaamaa lagu dagaalami jiray marka qofku dagaal gelayo waa inuu madaxana koofi bira geliyaa intan kalena wuxuu gelinayaa dirac bireed ah, dirac bireed iyo gaashaanna gacantu ku qabsana madaxa koofi bireeduu gelinaya xabadka iyo intana wuxuu gelinayaa dirac bireed gaashaanna gacantu ku qabsana ah, si uu wejigi iyo bal uga dhigo marka geesigu marka waa ninkaas daboolan midkaas iska marya calasta maaha geesigii hadde dagaal ba uma diyaarsanaa marka geesiganoo waktiguna wakti las aad la isku dilay ahed haddana tirkeeda dilma yare n hadda waa un la kala adkaaday gaala adkaatay muslim waa jabay marka hade waa meel lagu gacan galay laakiin waktigaas horeto dee carabtu waa isgaraacayeen lamana kala adkayno markaasa waa la samey geesiga waa la yaqaan marka geesi meeshaad ku aragto waa daboolany geesi marya caras arki maydid waxa weya waa daboolan yahay dirac bireedka koofi bireedka gaashaanka u gacanta ku sido bahal weeye socda sod so uma jeedid marka waa daboolaya daboolkiia marka laga soo qaatay falkumaatu kumaat jamcu kamiyin kamiyin oo la jamciyo way wahuwa kamiguna albadalu waa geesiga min alkami a laga keenay wahuwa kamigu asitru asturka liannahu geesigu yasturu nafsahu nafsadiisa waa asturaa bidirci dirac diraad maaha dirac kaan jilicsan waa mid oo silsilad bir bira ah laga samaynaa dirac ah, dirac dirac hataa lafkeeda gaalada wax feeraha waa ugu jiraan umalayna bartood siyay u hambaabulayhin waxay yihin maqaane waxba uun wax bartooda feeraha caawiya oo shaw xabadaha yaryar iyo midhaa ka caawiya ugu jira waxbay la humbulan yihin laftirkooda waa yahay marka wuxuu ihi bidirci dirac ayuu ku asturaa iyo walbaydati koofi bira madaxna koofi biruhu saara gacantana weliba gaashaanu ku qabana ah marka waa asturan yahay geesigu aayatu wey aayatnta maxay xraaban tahay falkumatu waa mubtade jamcu kamiyin waa qabarkii koobaad aayatun waa qabarkii labaad matnigana marka hore wax abar halka qabaru ahaayo aayatuna abar aayatuna marka hore abar marka matni aan joognay hadda kabar labaadaan ka dhigayna aayatun geesiyaalku waa yool fi lquwati xagga awooda walbanuuna wiilasha ala saaqiru yaryarna haayatun waa yool ama meesha ay lagu dhammaanayo fi dacfi tabaryarada xoog yarada wa taqulu waxaa leedaha fi bacdi alxaqiiqiy fiiri marka gadaal u laabo cadafka xataa wax lagu cadfo mashruudun biamrayni laba arrinaa loo shardiyaa leydi kan koowaad wuxuu ahaa an yakuuna almacduufu bacda min almacduuf caleyh o kaasa ahaa bacdigaasna ama wuxuu noqon karaa xaqiiqo ama xukmi soo maaha labana ya ahaa an yakuuna almacduufu gaayatan lah inuu yool noqdo yuu hor miisaaliyey labadoodii kii labaadu hor miisaaliyey gaayanimadii uu na tusaalay soo maahan hadda gaayanimadii waa noo dhammaatay kii labaaduna aha shardiga labaadu ahaa kii koobaaduu noo miisaalina oo bacdinimada oo bacdigiiyo xaqiiqa iyo bacdigii oo xukmi ah uu noo miaalina wuxuu ku yidhi wataqulu waxaa leedahay fi bacdi alxaqiiqiyi akeltu waan cunay asamakata kalluunkii ama malaygii waan cunay xataa ra'sa maca almadxi waa cunay hadda ra'siga fiiri waa bacdi xaqiiqaho kalluunka ka mida ah, soo maaha khalaas wuxuu ku yidhi wa fi bacdina waxaa leedahay bacdiga alxukmiyi xurumka loo nisbeeyey acjabadni waxay cajab gelisay waxaan jeclaystay weeye aljaariyatu gabadha xataa kalaamuha macal hadalkeeda ay cajab geliyo aan u bogay oon jeclaystay wey liana alkalaama marka wuxuu ku tusaa kalaamku bacd ljaariya inuu yahay gabadha wax kamida inuu yahay laakiin haddana bacdi xaqiiqa maaha laakiin xugun ahaan waa bacdi kamida sababto a kalaamka miyuu ka dhex bixi karaa maya wuxuu ku yidhi liana alkalaama kalaamka fii cadami istiqlaalihi keli noqoshadiisa weynta la waayey darteed binafsihi nafsadiisa u kali noqdo iyo waxtiyaaji baahida uu u qabo ilayhaa jaariyada ka jusihaa cad ayada kamida wey laba dhinac ka fiiri waxa weeyaan inuusan istiqlaali karin iyo inuu u baahan yahay gabadha inay ku hadasho marka dhankaas laga fiiriyo waa bacdi ka mid ah lianna alkalaama kalaamka fii cadami istiqlaalihi keli noqoshadiisa weynta la waayay daraaddeed binafsihi nafsadiisa u kali noqdo miyaa la heli karaa kalaam keligiis meel taagan oon qof ku dhex jirin ma la heli karo ma la heli karo ko iyo waxtiyaaji kalaamka baahidiisa uu u baahan yahay ilayhaa gabadha ka jushaa waa cad ayada ka mid a limaa shay dartiisu jus u noqday baynahumaa gabadha iyo hadalka ka dhaxeeya oo min atacaluqi tacaluq ah tacaluq alishtimaaliyi kulansi loo nisbeeyey way isku dhex jiraan ah, gabadhaa kulansatay kalaamka wayamtanicu waxaa reebtoon an taquula inaad tidhaahdo acjabatnii waxay cajab gelisay aljaariyatu gabadha xataa waladuha maca caruurkeedu way cajabgeli ma banaana xataa layskulama cadfi karo sababtoo caruurku bacdi ma aha ila keligiisuma istaagi karaa keligiisuma istaagi karaa bacdiga ka fiirin mayd inuu ka soo jeedo asal ee waxaa la rabaa laba shay kale infisaali karin laga fiirina alinfisaal iyo cadamulinfisaal bisa laga fiirina ee laga fiiri maayo asal iyo farc لأن الولda caruurku mstaqilu waa u goonin binafsi nafsadiisa وغayru qaa'imin waa midaan ku taagnayn bihaa jaariyada miyuu ku dul taaganya hadalku moota iyadu ku dhex jiray laakiin weladku xaggu istaaga keligiisaad meel kusoo arkay hooyadiin meel kale wuxuu ku yidhi wa fii tamhiilihi ibnu hishaam misaalintiisa lisani shardigii labaad uu misaaliyey shardigii labaad oo ah in macduufku haaye noqdo oo macduuf caleyga haayadiis uu noqdo kaasuu noo hor misaali mogta wuxuu ku yidhi wa fii tamhiilihi ibnu hishaam misaalintiisa lisani arinkii labaad uu misaaliyey qabla alawali arinkii hore ka arinkii hore oo ahaa bacdi ka mida macduuf calayga waa inuu yahay macduufku macduufku waa inuu noqdaa bacdi oo macduuf calayga ka mida kaasaa horreeyey marka wuxuu ku yidhi wa fii tamhiilihi ibnu hishaam misaalintiisa lisani arinkii labaad uu misaaliyey qabla اawli shardigii labaad misaaliyey qabla اawli qabla shardi اawli arinkaas waxaa ku sugan wa fii tamhiilihi ajaar majruur khabar muqadame ah mubtadihi waa kana wa fii tamhiili misaalintiisa waxaa ku sugan lisani shardigii labaad uu misaaliyey qabla awli shardigii hore ka hor lafun duuduub labadii shardi iskumar sheegay horta waa israacsiiye lafigu waa intaas laba shardi weeye waa hebel iyo hebel israacintaas wey lafigu labadii shardi waa duuduubay wa nasru faahfaahin faahfaahintana mid kadaan looga sheego weeye hayru muratabin aan la kala tartiibin oo haddii la kala tartiibina maxay ahayd alwalu lilawali wahaani lihaani in laga dhigo kama usan dhigin ee waxa weeyaan markuu labadoodii sheegay uu kii dambe misaaliye isagoon kii hore weli miisaalin marka waxaa la yidhaahdaa lafun wa nasrun hayru muratabin maxaa kaloo la yidhaha lafun wa nasrun mushawash aa la ihahda haddii laakiin siday u kala horeyn loo kala miisaaday waaa la ihahda lafun wa nashrun muratab wa ey wa sixat alcadfi bixataa daabidka in xataa wax lagu cadfo ay ansaxaydo daabidkiiuba sharx la galayba iyadoon mubtadihii khabarkiisi la sheegin markaasuu yihi wahuwa daabidku amrun arin weeye arinkoo kuliyun guud arinkoo muntabiqun ku dabaqmaya calaa juز'iyaati juزyaalkiisa intaas waa jumla muctarida daabidku saas weeye an yuqaala waa in la yidhaahda waa kana khabarkii daabidka an yuqaala waa in la yidhaahdo maakii saxa uu ansaxo istinaauhu in laga soo reebo mima qablahu kalaamka ka horeeya cala اtisaalina looga soo reebo istinuhu waa mutasil iyo munqadic wixii uu ansaxayo waxa ka horeeya inta laga soo reebo inuu noqon karo istina mutasila wixii ay ansaxaydo wixii ay ansaxaydo saxa waxa ansaxa dukuulu xataa xataa inay gasho caleyh korkiisa haddii lafdigan ay ansaxaydo kalaamka ka horeeya in laga istinoodo istina mutasil ah taasu goormay ansaxe waa hadduu kalaamkanu yahay jinsulmustanaa minhu wax alla wixii ay ansaxaydo kalaamka ka horeeya in laga soo istinoodo istinuna markaas uu noqonayo mutasil waxaa ansaxaya xataa in lagu cadfo daabidku waa kaasa wuxuu ku yidhi waa daabidu wahuwa daabidka lagu sheega amrun arin weeye arinkoo kuliyun guud arinkoo mndabqun ku dabaqma calaa juزiyaatihi an yuqaala in la yidhahdo weye daabitku maakii saxa uu ansaxo istinaau la soo reebidiisa mimaa kalaam laga soo reebo qabla hortiisa ku sugan cala اtiصaali mutasilnimana looga soo reebo mutasalnimana looga soo reebo saxa waxa ansaxa dukuulu ataa xataa inay gasho calayhi maaga korkiisa wamaa laa yasixu wuxuusan ansaxayn istinaahu in lasoo reebo mimaa qabla waxa ka horay laga soo reebo istinaaan mutasilan falaa yaصixu ma ansaxayo dukuulu xataa xataa inay gasho calayhi maagaas korkiisa alaa tara miyaadan arkayn annahu shaniya yaصixu inuu ansaxa an yuqaala in la yidhaah acjabadni waxay cajabgelisay aljaariyatu gabadha ilaa kalaamaha marka laga reebo kalaamkeeda waa ansax hadalku ma fiicnayn lakin waa muuqaal qurxooneed gabadha aada ii cajabgelida muuqaal ahaan laakiin markii dambe hadlaysay ima cajabgelin hadalkeedu waa ansax waa ansax hadal soco la fahmi karo wey weli waana mutaصil istinaaas waa mutaصil wey alaa talaa miyaadan arkayn ma dhegahad laada mise indhaha annahu shaaniye yasixu inuu ansaxayo an yuqaala in la yidhaah acjabadni waxa i cajabgelidoon u bogay oo aad ii cajabgeliyey aljariyatu gabadha ilaa kalaamaha marka laga reeba hadalkeeda wayamtanic laakiin waxaan reebtoon acjabadni waxay cajabgeliday aljariyatu gabadha ilaa waladaha caruurkeeda maahan gabadha cajab geliday caruur maba soo gelinba shaygana waxaa laga soo reebaa wax awal soo galay kaasaa laga soo reebaa ma ansaxayo waa licadami dukuulihi weladka gelidiisa weynta waayo fiiha jaariye uu soo galo marka nuucaas weeye nuucaas weeye waaya وثالث macnaha saddexeeyo xataa ay ku timaado weeye matniyaan marayna whaaliu wejka saddexeeya an takuuna waa inay noqoto xataadu xarfa ibtidaa'in bilaabashada xarafkeedii fatadkulu waxay gelee calaa alaaati ashyaaa shayaalo saddexa korkooda gelee macnaha saddexaad ay ku timaado xataa waa xarfu ibtidaa waxayna gashaa saddex shay mid ka mida naxwu xataa cafow ilaa ay bateen oo waqaaluu ay yidhaahdeen ad waqaaluu qad masa aaba'na daraa wasara miyuu ahaa xataa cafow waqaaluu qad masa aaba'ana ahy saasay yidhaahdeen wlmudaaricina waa gele waa kii labaad wlmudaaricina waa gele mudaaric almarfuuci la rafciyey naxwu wazulzilu waa la gilgilay waa cabsadeen weeye xataa yaquulu ilaa uu dhahayey xataa yaquulu ilaa uu yiri hadhihin xataa yaquulu ilaa uu leeyahayna ha isku dhihin maadina lagama ogola mudaaricna lagama ogola maxaad ka dhihi xikaayatulxaala lagaa rabaa xikaayatulxaal xataa yaquulu ilaa uu dhahayey wey waqtigiu dhahayey xataa yaquulu ilaa uu dhahayey arasuulu rasuulkii fii qiraa'ati man qof qiradiisa xaalay ahaatay rafaca goday yaquuluda waljumlati lismiyatina waa gela markay ibtidaa'iya tahay ka qowlihi sida shaacirkii qowlkiisa oo uu yidhi xataa maau dijl xataa webiga dijle la yidhaha biyihiisu ashkalu ilaa ay midab yeesheen wa qiila waxaa la yidhi hiya xataadu macalmaadi maadiga la jirkiisa jaaratun waa mid wax jarayda wa an ohay jare maadi ila lama jare masdera meesha laga dhalaalina oo aawey adawaatu sabkigii ee an a meesha ku qadaran an masderiye antii ficilka mudaaricna sida maadiga waa gashay mogta Ah, maadiga waa gashaa mstera looga dhalaaliya maadiga waa gashaaho mstera looga dhalaaliya marka waqiila waxaa la yidhi hiyo xataadu macalmaadi xaalay ahaatay jaaratun waa mid jarayda wana wa an anna mudmaratun waa mid la idmaaray bacdaha gadaalkeeda la idmaara masterka lasoo dhalaaliya jaraya waqad madaa waa tegay khilaafu zajaaj iyo wabnu durusta weyhi labadaas waa tageen khilaafkoodu oo horaad u soo baratay markii masalada ibtidaa'iyada laga hadlayay sharax walwejhu wejka wejka ahaaliu saddexeeya wejkaasoo min awjuhi xataa ka mid a an takuuna waa inay noqoto xataadu xarfabtidaa'in bilaabashada xarafteedii waa inay noqoto xarfulibtidaa waa inay noqoto calal asaxi qowlka saxnimada badan oo fatadkhulu ay gasho calaa alaaati ashyaa shayaalo saddex saddex shayay geli saddex shay calى اjumlati aygana ka bedelo jumlo alficliyati ficil loo nisbeeyey jumlada almabdu'ati lagu bilowday biاlficl اmaadi wadalika tusaalihiina naxwu qowlihi tacaalى waa ilaahay qowlkiisa oo kale ilaah uu yidhi xataa cafow xataa cafow ilaa ay bateen oo waqaalu ay yidhaahdeen xataa cafow iiri xataa cafow ilaa ay bateen waqaaluu ay yidhaahdeen wa calى اlmabdu'ati tii lagu bilowdana waa gele bاficل اmdaarc mdaarc almarfuuci la rafciyey naxو wadalika tusaale naxو qowlihi tacaalى mdaarc la rafciy waa lagu leeya mdaarica la naصbiyo midda ku jirta horaad u soo qaado taas waa jaara ee ibtidaa'iye maaha ah, taas waa xaraf jaar oo masderka la dhalaadiyay jere hora usoo qaadatay ee mudaarica marka shuruuduu leeya la rafcina haddii la nasbinaayana shuruuduu leeya saddex iyo saddexay kale leeyihiin qadri allah ku gaarsiiye waaya wadalika tusaalihi naxwu qowlihi tacaala wazulziluu waa la lulay uu ilahay yidhi waa la gilgilay waa la lulay macnaha waa cabsadeen wey cabsi daran ah, dhulku gariiro soo cabsiyo ma jirto dhulgariir hadduu dhaco ah, cabsi darana jirteen moogta cabsidu markay darantaa laga cabira dhulka lala lulay ah, xataa yaquulu ilaa uu dhahayey dheh ilaa uu yiri hadhihin ilaa uu dhahayo hadhihin ilaa uu dhahayeydheh waagaasuu dhahayey wey xagga inta tagto ka soo macnee xataa yaquulu ilaa uu dhahayey alrasuulu rasuulku wali fii qiraa'ati man qof qiradiisa xaalu ahada yaquuludu rafaca rafciyey yaquulu wa huwa kan rafcina naafic weeye wa calى اjumlati اsmiyati ay galeen wadalika tusaalihii ka qowli waa shaacirkii qowlkiisa wahuwa shaacirkuna jariir weeye wuxuu yidhi famaa zaalat اlqatla kuwii la laayey kama suulin tamuju inay ku tuuraydo dimaha dhiigyaalkeeda bidijla webiga dijla la yidhaahdo xataa maau dijla ilaa webigii dijla ashkalu uu midab yeeshay oo uu yeeshay mid midable webigiioo dhan aa dhiiggii bedelay waqad taqadama waana noo soo hormaray beydkaasu waqiila waxaa la yidhi qiil iska daciifa habadha ku falin waqiila waxaa la yidhi hiya xataado maca aljumlati xaalay ahaatay jumlada alficliyati ficilka loo nisbeeyey jumlada almusadarati loo hormariyey bilficli maadi jaaratun waa mid wax jarayda oay jara an an waa antii masriyada ficilka mudaaricna soo jirtay wa an an mudmaratun waa mid la idmaaray bacdahaa xataada gadaalkeed wataqdiiru waxa weeye fii xataa cafow xataa an cafaw kada sidaasuu qaala bnu maalikin yidhi inan maalik laakiin ibnu hishaamaa ridiyey qaala musanifu wuxuu ku yidhi fi lmuqni walaa acrifu garama lahu inan maalik xaalo u sugnaaday fii daalika hadalkaas salafan wax uga horreeyey salaf uma haystu yidhi isaga unbaa iska yidhi hal qof oo uga horreeyey uma haynu yidhi so uma jeedid hal qof oo uga horreeyey uma heli abuxayaano haddee dabeecadiisuba ahayd inuu ridiyo ina maaligna isaguna wuxuu yidhi isaguna wuxuu yidhi waqad wahima fii daalika wuxuu yidhi waa ismoodsiiyey isagoo xoogaa waa ku adkeeya carabka ina maalig markuu ridina oga carabku adkee aimada kale waa iska ilaaliyaan laakiin isagu waa ku adkayna carabka marba hadduu abuxayaan ina maaligu meel uu ka helo aaduu carabka ugu suga ah, oga mogta dadka isku waktiga nool wax unbaa dhex maraya allahu mustacaan hmm. waa yahay hataa ilaa uu mararka gaba dhihi jiray oo yaa u shiik asaga dhan ba ah, inuu duruur rabo ah, waa katar mogta daad noqosho yaa u shiika waa bawsi iyo waxa weeyaan weeye warkiisa dham cilmi ma hayo waay xaqa wa cilmigiisu waa bawsi waay hay ila culama male hadii lu ihaa waa eber marka oo yaa shiiqa u dhihi jir markuu rabo inuu duro waa yahay qaala musanifu fi lmuqni wuxu yhi walaa arifu garanaa lahu ina maalig xaal u sugnaaday fi dalika qowlkaa selafan wa fiihi waxaa ku sugan takalufun uu yihi waxaa dhahay ibnu hishaam wa fiihi waxaa ku sugan in la idhaha ana meesha ku idmaaran takalufu idmaarin idmaar in laysku kalifo min kayri daruuratin daruura la-aan laysku kalifo asalkuna waa cadam lidmaar ah, asalku waa cadam lidmaar marka in laysku kalifo meesha anaa ku jirta intaasaa ku sugan uy ha isagu zacmihi ma dhihin intaa waa dhammaaday waqad madaa waa tegay khilaafu zajaaj iyo wabnu durustu weyhi waa tegay cabdullaahi ibnu jacfar abu moxamed ibnu durusta weyhi waa tegey filkalaami hadalkii laga hadlayuu ku tegey filkalaamida madaada ku tacaluji filkalaami hadalkii dhexdiisuu ku tegey cala aljumlati ibtidaa'iya jumlada mustanafada laga hadlaya ibtidaa'iyadu waa mustanafada halkaas ugu laabo wallahu subxaanaه wa taعala aclam slى اllahu وsلم وbaarak alى nabi mxamed casharkii hore